kula saaran taduuru waad wareegayda hor kacbadaad u jeesanee xayu daarat taduulu waad wareegaydaahoo kacbadaad u jeesanay ma aha doonta la jirkeeda hadday awal adoo kacbada u jeeday meel kale u jeesato iyadu adugu kacbadaad u jeesanay wailaa in lam tastadic daalika haddaadan sidaas awoodin fasalli tuko qaacidan xaalaad tahay midkii fadhiya imaam الbukhaarي mucallaq ahaan ayuu uga wariyey jaabir bn cabdillaahi iyo abi saciidin اkhudriy radia allahu canhumaa inay doonta ku tukan jireen ayagoo taagan jaabir bn cabdillaahi bn camr bn xaraam alansaari abi saciidin اkhudriy sacd bnu malik alansaari labaduba waa laba ansaari labadooduna waxay ka mid yihiin min almuksiriina toddobada saxaabi oo la yidhahda muksiriinta muksir waa mid axaadiis badan wariyey kun ka badan wariyey waa toddoba saxaabi afarna waa ansaar saddexna waa muhaajiriin afartii ansaareed labadaanaba ka midaba jaabir ibn cabdillaah iyo abi saciidin alkhudriy sacd ibnu maalik anas ibnu maalik iyo abu hurayra waa afartaas ansaartu abu hurayra ugu badanoo shan kun iyo saddex boqoloo xadiis ka badan uu weriye isagu isagaa ugu badan saddexda oo muhaajiriintana waa caaisha bintu abibakr sidiiqa radia allaahu canhaa cabdullaahi bni cabaas iyo cabdullahi bni cumar toddobadaasaa la yidhaahdaa muksiriinta saxaabada mid kastoo ka midu kun xadiis ka badan wariyey mid kun laba kun saddex kun shan kun marka waxaa ka dhexeeya inay yihiin muksiriin waa toddobadoodaas labadan saxaabiya oo ka mida ansaariyiinna ah doonay ku tukadeen iyagoo taagtaagan xasanulbasrina wuxuu yidhi oo taabici ah tusalli waad ku tukaydaa qaa'iman xaalata mid taagan waxaa la rabaa inaad adoo taagan ku tukato doon haddaad raacdo ee fariiso maydo maa muddaad ku tukanayda istaag lam tashuqa aadan dhibin calaa asxaabika dadka kula saaran oo saaxiibbada ah dhigiddana waxaa loola jeedaa yuri ibnu abi jama waa inay laga cabsan in doontu la rogmato saasaa loola jeedaa taduuru waad wareegaydaahoo kacbadaad isku aadinay macaha doonta la jirkeeda adoo doontaada saaran meeshay rabtaa u dhaqaaqday adigu kacbadaad u kala wareegay mar walba wailaa in lam tastaic calaa daalika haddaadan sidaas awoodin faqaacidan fasalli tuko qaacidan xaalata midkii fadhiya labadaas saxaabi iyo taabicigaas sidaas ay yidhaahdeen xadiid marfuuca ku soo arooray oo nabiga laga wariyey salى اllahu calيه wasalam daaruqudniyaana sunankiisa ku wariyey cabdاللahi بن cمraa nabiga ka wariyey salى الlahu عalيه wasaلم ahlucilmiga gobol ka midana way qawiyeeyeen oo waaba صaxiixiyeen waxaa la weydiiyey rasuulka salى الlahu عalيه wasaلم can الصalaaةi في الsaفينة doon ama markab salaad lagu tukanaa doon ama markab salaada lagu tukanaa nabigu wuxuu yidhi salى الlahu عalيه wasaلم صli qaa'ma adoo taagan tuko ilaa an takhaafa algaraqa inaad ka cabsato maahan inaad biyaha ku dhacdo ku maashooto daad cabsato fadhiya ku tukana qaacidadaasaa markaa qofka muslimka xugun ah xadiiskaas marfuuca ah waana siday saxaabadii u fahmeen oo waxaa laga qaataa xadiis aasaartan iyo xadiidkan in lagu safro badda oo doon ama markab la raacaa aslan waa jaa waa bannaanta laakiin laba shardi alimaam ibnu abijamra uu sharxiisa ku sheegay zamanka aada safraydaa waa inuu saalix u yahay safarka ee wadi wakti baddu kacsan tahay oo dadkii doomaha ku safray agarkoodii halaagsamayaan waa xaaraan qadcana mana banaana inaad ku safarto xajka kuma aadi kartid meel kalena kuma aadi kartid waktigu waa inuu saalix u yahay in badda lagu safro ee wakti baddu ay kacsan tahay oo doomihii ay halaagsamayaan oo rogmanayaan ma banaana inaad badda ku safartaa bal nabigaa xadiis ahaan loogu wariyey man rakiba albحra cinda اrtijaaji famaata faqad bari'at minhu الdima sheeknaaftirna silsilada صaxiixa ku soo arooriyey xadiiskan qofka badda ku safra waktiga baddu kacsan tahay ballanka iyo dimada alla beriya ka yimi ma banaanoo waa xaaraan qaطcana baddu markay kacsan tahay oo halaageedu iyo kasaaradeedu badan tahay badda qofku inuu ku safraa shardiga kalena waa xaaladda aad ku safraydo gaadiidka aad raacaydaa waa inuu yahay doon ama markab saalix u ah safarka oo lagu yaqaan in lagu safro oo sida badan dadku ku safri jireen lagu badbaadi jiray alwaax laysku kawkawiyey oo aan waxligeed wax ku safray la arag oo inta lacag lagaa jabsado layidhi raaci markaad meel tagta iska tuur waa xaaraan qadcana ah inaad ku safarto mana banaano sida tahriibayaalku u safraan meesha xeebta ay tageena xoogaa laisku qawina lacagtaa laga jabsana kaasoo leeya halkaanaa la qabtaa saasaad u qabanay saasaad u riixi saasaad u waday ayagaa dhaqaaqi doonta markaad tagtaan xeeb ka degayseed carab xaaraan qadcana wey qofkaasana hadduu taas ku safro ee naftiisu saas ku dhimato naartuu gelaya waana ku waaraya naartuu gelaya waana ku waaraya kitaabka allaa diidan qofku naftiisa inuu dilo nabigaa diiday axaadiidta صaxiixaynka bukhaari muslim allah wuxuu leeyahy subxaana wa tacaala walaa taqtuluu anfusakum in allaha kaana bikum raxiima ha dilinina naftiinna allaah waa mid naxariis badane ha dilinina ma banaana qof inuu naftiisa dilaa hadduu ku safro doomaha tahriibka qofkaasu naftiisa inuu dilo u barooray hadduu ku dhintana qaatilu nafsihi wey nabigana xadiidka saxiixaynka ee bukhaari iyo muslim ay wariyeen qofka naftiisa dila markuu ka hadlayo wuxuu yidhi khaalidun mukhalladun fi naar naartuu gelaya waana ku waara waana lagu waarina waa ku waaraya markaasaa naarta weliba waxaa dheeraad u ah asaga marka jahanamo lagu tuuro aan qalabku isku dila isku dilo inta loo dhiibo aa la leeyahay waa cadaab dheeraada hood naarta lagugula dhex cadaabayo oo isla dhac baxaran qadca ah. tahriibayaalkan rabbi ka baqa naftiina ha dilinina jahanamaha u aroorinina dhulka lagu safayo oo laftirkiisu lama degaanka waa xaaraan waa qof naftiisa dilaya badda la marayana waa xaaraan meesha loo socdaana waa xaaraan inaad aaddaa imise xaaraan isi saaran qaabka loo safraana waa xaaraan kale toddobaan ahaynoo midaa sheekaynay gabar iyo lix wiilaan ahayn gabadhiyaa dhaqaaqi weyday maanaan oqoon laakiin haddii soomaali inay hedaan midabku u ekaa lixda iyadiyaa la yidhi saddexda mar ha qaado oo gabadh islaamia ajnabi ka ah uu sitaa marka dambana meel iskula baktaan hadday rabaan isagoo naag isla ajnabisida oo ambaarsa inaa lilaahi wa inaa il dulli badana intaas waxaa loo loo socdaa maahan janno maahan cibaado waxaa loo socdaa waa adduunya oo gaalo laga raadinayo weliba risqiga ilaahay meel kastuu yaalla ilaahay ugu talagalay imisaa tahribto meel cilaa ku baktiday imisaase dhalinyaradii ay ka tageen iska ladan oo ilaahay u gargaara Ah. marka waa arin xaaraan aana qofkuna uu ku mudanayo jahanamo inuu galo kuna waaro marka badda in lagu safro labadaa shardiya leeda waa in qalabka lagu safrayaa saalix uu u yahay lisafar waktiga iyo zamankuna saalix lisafar labada shardiyuuna sheegaya sharc alcilmiguna ay sheegaan xadiidkana waa naga sheegnay marfuuca waxaa kaloo xadiidka laga qaadanayaa maraakiibta iyo doomaha marka qofku ku safro salaadihii waa layska rabaa waxaana la rabaa in qibladana loo jeesto istaagna lagu tukado maxaa yeelay qalabka lagu safraya qalab saxiixa markabaad saaran tahay doo weyn oo wanaagsanaad saaran tahay ta istaagto tuko qibladana u jeesto haddaad awoodi weydo oo aad cabsato oo istiracdo amaad badda ku dhacdaa fadhigaad ku tukayda fadhiyaad ku tukayda haddaad qibladii gara weydo waa tukayda meeshaad u malaydaad u tukayda haddaad u jeeso weydo meeshaad awooddaad u tukayda fattaqu llaaha mastadactu alla ka baqa intaad awoodaan nabiguna wuxu uhi waidaa amartukum biamrin faatuu minhu mastadactu daan amar idin siiyo intaad awoodaan kala imaada ahlcilmiga badankooduna waxay sheegeen qofka saas u tukada salaadiisi waa nabad way soo celinma imaamu shaafici laakiin wuxuu yidhaha hadduusan qiblada u jeesan waa soo celina laakiin daliil in la soo celaayo lama hayo lama hayo doonta iyo maraakiibta diyaaradaha lamida akaru naasi diyaaradaha markay ku safraan waa fariistaan markay tukaayaan iskumaba dayaan waana jahli daraaddiis diyaaradahana keligooda kitaaba laga qoro sida loogu tukado iyo sida loogu soomo iyo sida loogu afuro mid waaba ka haya doon iyo diyaarad diyaaraddaas ismana dhow diyaarad haddaad istaagto ma cabsayni amaad fariintaa ka fariinta ismali ood hawada ku dhacda maba cabsay laakiin doontu waa dhici karta inaad cabsato inaad dhulkii joogto wax weyn kama duuna soo ma jeedi meelo badanoona waxaa jira ad ku tukan karto jamaaca iyo isawiil lama arko laakiin adiga naftaada laga hadlay dad reer kala weydo wadada la maro ee kuraasta udhaxayda waktiga raashin kala dhiiba wakti ama waa ku tukan kara meelo kale aan lagu tukadana waa leeda laakiin haddee qof diinkiisa ka xeshoonayo isla dadku amay kula yaabaan de iskuba dayima iskuba dayima duroona adoo kursigiisu ku adoo istaagi karana kursiga kuugu ansixime sababtoo ah istaaga salaada la istaaga waa rugni min arkaani salaa rugniguna wuxuu ku dhacaa in la awoodi waayo rugnigu si kale kaaga harin maa marka haddaad awoodi karto ma kuu banaana istaag weyna ku hadaad awoodi weydo fadhiyaad ku tukan rawa الbukhaariyu can anas bni malikin radia allahu canه qaala anas wuxuu yidhi kunaa waxaan ahay nusalii kuwa tukada maca nebi nebiga la jirkiisa salى اllahu calayh wasalam fayadacu axadunaa qofkeen wuxuu dhigi jiray طarafa hawbi marada darafkeeda ayuu dhiga jiray oo ku sujuudi jiray min shiddati alxari kulaylka darnaantiisa daraaddeed uu marada u dhigi jiray fii makaani sujuudi meeshuu ku sujuudayuuna dhiga jiray anas ibnu maalik wuxuu leeyahay radia allahu canhu mugsiriintana ka mid ah ansaari ah radia allahu canhu nabigaan la tuka jirnay kunaa waxaay nusalli kuwa tukada maca nabi nabiga la jirkiisa sala allahu calay wasalam nabigana salaada markuu ku jiro siduu horay wax uga arku gadaal wax uga arki jir waa xadiis saxiixa lama hayo daliil sheegaya salaada markuusan ku jirin inuu gadaal wax ka arkayo laakiin xadiiska wuxuu ku sugan yahay salaada markuu ku jiro horay siduu uga arko gadaal uga arki jir dadka marka ka daba tukanay waa u jeeda waxay samaynayaan wuu arkaayo wuu iqraariyey marka waa uu ogolaaday nabiga ogolaaday wey sala allahu alay wasalam kunaa waxaan ahay nusalli kuwa tukana maca nebi nabiga la jirkiisa sala allahu calayh wasalam fayadacu wuxuu dhiga jiray axadunaa mid naga mida darafa fowi marada uu sito darafkeeda min shiddati alxari kulaylka darnaantiisa daraaddeed fii makaani sujuuda meesha sujuudu darafka dhigana markaasuu ku sujuuda markaasuu ku sujuuda xaafid ibn xajar wuxuu yidhi waxaa laga qaadanaa inay bannaan tahay mara ama wax kale qofka tukana inuu dhulka iska rijiyo kulayl daraadiis ama qabow daraadiis waxaa lamida ah dhagxaan haddaad ku sujuudi weydo waa lamid daad meeshii wejiga dhigi weydo dhagxaan wey ama waa kumudayo ama waa kulayl ama waa qabow marada aad sidato darafkeeda iska xijina waa ku sujuudi koofida madaxa kuu saaraan iska xijina waa ku sujuudi dee kale waa ku gubanaydaa meesha saasuu yeelaa qof waa u banaanta waa u banaanta waxaa kaloo xadiiska ku sugan u yidhi xaafid ibn xajar iska xijintaas xaalad oo dhibaataho keentay markay timaado wey oo meeshii lagu sujuudi waayo laakiin asaalatan waa in qofka wejigiisu bannaan yahay koofi ku aadanayn cimaamadu ku aadanayn gabarh xijaabkeed ku aadanayn weji bannaan waa in la saaraa meesha sujuudda asalku waa saa oo xaaladan dhibaataa banayday dhibaataa banayday jamaahiiru ahlicilmi waxay yidhaahdeen kala qaad male mara qofku sito mara markuu dhaqaaqo dhaqaaqayda iyo mid kaleeto kulli waa isu mid imaam shaafici asagu wuxuu yidhaahdaa marada adiga jirkaaga la xidhiirta oo markaad dhaqaaqdo dhaqaaqayda midaas sujuudda iskama xidsi kartid dhulka laakiin sida ibn abi jabr harxa uu ku sheegay aimada kalena baraarujiyaan saxaabada waxaa la ogsan yahay xaaladooda maro weyn maro weyn oo qayb ay huwan yihiin oo qayb dhulka iska daadsan tahay oo ay ku sujuudayaan oon qaybtaasi dhaqaaqayn xaaladaas maba lagu oqona marku iriiriy ku ah iriiriyu ku ah markaa sawaabkii wuxuu yahay haddii meesha aad ku sujuudi karto wejigaagu waa inuu bannaan yahay oo aan wejigaaga mara adugu aad seeto aadan u dhigina meesha aad ku sujuudo oo wejiga iyo meesha aad ku sujuudayo aan loo dhaxayn hadday dhibaata keento ama qabow ama kulayl ama meeshii oo wejiga aan la dhigi karin oo dhagxaan iyo qodxaleh waa kuu bannaan tahay marada aad haysato darafkeeda inaad iskaga dhigto wey sidaas wey khushuucii salaadaana laguba ilaalina sababtoo qof dhiban oo dab ku sujuudsan meel kulul oo cirib ah ama qabow baraf ah ama dhagxaan mudaya ku sujuudsan salaad ku khushuuci ma salaada khushuuceeduna waa lumbigeedii iyo dhuuxeedii waa muhiim anas ibni maalikin radia allaahu canhu ana nebiya nabiga sala اllahu alayh wasalama ra wuu arkay nuqaamatan xaako fi lqiblati qiblada masaajidka ayuu ku arkay faxakaa wuu xogay nabigu biyadii gacantiisuu ku xogay waru'ya waa la arkay minhu nabiga xaggiisa karaahiyatu nabcaysi ow ru'ya waa la arkay karaahiyatu nabiga nicidiisa lidaalika arrinka u nacaa iyo washidatu arrinkaa siduu ugu adag yahay calayhi nabiga wa qaala nabigu wuxuu uhi ina axadakum qof idinka mid ah idaa qaama markuu istaago fii salaatii salaadiisa fa inamaa wax kale maaha yunaajiir rabow rabbigiisu la koodaa ow rabow rabbigiis baynahu asaga iyo wa bayna qiblati qibladiisu u dhaxeeyaa falaa yabsuq falaa yabsuqanna yuusan candhuuf u tufin fii qiblati qibladiisa walaakin can yasaari bidxiisa u tufo ow taxta qadami cagta hoosteeda ha ku tufo uma akhada nabigaa qabtay darafa ridaa'ihi go-iisii darafkiisuu qabtay fabazaqa candhuufuu ku tufay warada nebigu waa ku celiyey bacdahu maradii gobolkiis calaa bacdin wa qaala wuxuuna yidhi ow yafcalu haakada ama saasa sameeyo rawa bukhaariy bukhaari wuxuu ka wariyey can anas ibni maalikin anas ibnu maalig wuxuu bukhaari ka wariyey radia allaahu canhu أن النبي نaبga sلى الله عليه وaسلم rأىa نkاma xaa ku arkay waa xabka oo xabadka ka soo go-a ama madaxa ka soo go-a ah, korow ka yid ama xabad xaggiisuu ka yid kas afka soo gal نkaamadaasoo في اqiblai ku sugan ama في اqiblai في اqiblai waxaa loola jeedaa في اxaaط derbiga alati في جihaة اqibla derbiga oo xagga qiblada xiga ayuu ku arkay xaako ku dhegay faxakaa nabigu waa xoray biyadii gacantiisa taas maxay ku tusaydaa nabiga salى اllahu calayhi wasalam tawaaduxiisa waxaa ka orsala meesha ku tufay iskalama weynaan gacantiisuu ku xogay oo uga fujiyey masaajidka tawaaduca nebi moxamed salى اlahu alay waslm weynankiisa wuxuu ku tusayaa masaajidka sida loo weyneynayo waman yucadim shacaa'ir allah fainaha min taqwa اlqulub ilaahi weynaa shacaairtiisa qofka weyneeya weynayntaas alla kacabsiga ka dhalatay ka timaada ilmasaajidu waa gudihii alla la weyneeyey wasaqda laga ilaaliyo la nadiifiyo nabiguna waa amray ilmasaajida la dhiso xaafadaha iyo meelaha looga baahan yahay ha laga dhisuy masaajidkana yaan la kor saarin laakiin meel looga baahan yahay ha laga dhiso wuxuu kaloo amray وأn تنظفa وتdayba in la nadiifiyo lana cafiyo masaajida nabiga amray sal ه marka qofka mslimkaa masaajidku waa inuu ku wen yahay nadaafadiisa waa inuu ka qayb galaa carfintiisa ilaalintiisa in canuuf lagu tufo maha ma banaana waa xaaran qaطcan in la wasaqeeyo maha gobashiisa in qalin lagu qoro ma hadda gobashaas masaajidka taalla waxaad arka midaa ku qora iskaga alaada telefoon lambarkiisu iskaga qor ama magac bal qaaraad ku sawiray wa xaaraan qacan ade ha halaagsamin waa baydkii alle waa gurigii alle ma gurigii allaad hallaynin subxaan allah mana laga fuji karo weliba si kastoo damboo la yeero dawasha hadhow dembigaas aduu kuu soconaa weligeed intay wasaadaa isku dheganta masaajidda waa in la ilaaliyo faxakaa nabigu waa xogay biyadii gacantiisuu ku xog gacantiisuu ku xoga uga fuji caruurta yaryar waa in laga ilaaliyo waa in qof kastoo muslima uu iska ilaaliyo oon masaajidka la wasaqayn masaajidka waa inaan la wasaqayn oon wax lagu qorin oo rabbi looga boqo caruurta laga celiyo dadka waaweyn iska celiyo qof walba rabbi waa in uga boqo daaqadaha candhuurta marka laga tufaa waa inaysan taaban candhuurtan kan shabaqaada ku dhegeysa ad uga ilaalida labada arka iska fiig masaajidka marka candhuurta tufee waa horta qiblada waa xaaraan ma la ogola o labo daaqada aad ka tuufaydana waa inaysan taaban oo aan qiblada ku aadanin day taabato dambiila saaka lama taabsiyo canuuf waa xaaraan ma banaana waru'iya waa la arkay minhu nabiga xaggiisa karaahiyatu nibcaysi nabiga waxaa la arkay arrintan canuufta taabatay derbiga masaajidka inuu nibcaysanayo nacayo wax nabigu nacayo ma banaano amase ru'ya waa la arkay karaahiyatu nabiga nabcaysigiisa lidaalika arrinka uu nabcaysana iyo washidatu nabiga inuu arinkaasu ku adag yahay caleyh korkiisa arrinkaas washidatuhu arrinkaas inuu adag yahay oo arrin weyn uu u arko maahan arrin yar uma arko arrin weynoo khatar u arka calayhi nabiga arrintaasu ku adag wa qaala nabigu wuxuu yidhi ina axadakum qof idinka mid ah idaa qaama markuu istaago fii salaatii salaadiisa dhexdeeda inamaa wax kale maaha yunaaji rabbo rabbigiisu la kooda rabbigiisa soo qaabila qofka tukana waa qof rabbi la kooda markuu nabigu salى الlahu عalيه wasalam xadiis saxi muslimka wuxuu yidhi markuu qofku yidhi alxamdu lilaahi rabi اlcaalamiin rabbi waaba u jawaaba wuxuu leeya xamidanii cabdi addoonkaygu waa i ammaanay araxmaani raxiim markuu yidhaahdo rabbulcaalamiina hadla asnaa calaya cabdii addoonkaygaa i tilmaamay tilmaantii aan lahay ugu tilmaam oo naxariis markuu yidhaahdo maalik ywm اdiin rabاlcaalamiin wuxuu leeya majadanii cabdii addoonkaygu waa i weyney markuu yidhaahdo addoonku iyaaka nacbudu waiyaaka nastaciin kaligaa aan ku caabudaynaa kaligaa ana kaalma kaa dalbaya cid kale caabudi mayno cid kalena kaalma ka dalba mayno rabbi wuxuu dhaha haadaa bayni wa bayn cabdi waa taas aniga iyo addoonka intaa naga dhaxayna rabbi iyo addoon intaasa isku xirto keligiis caabud keligiisna gargaarka dalb oo cid kale gargaarka dalb rabbi iyo addoon intaasa u dhaxayna haddaad intaas lagaa waayo ood ilaah qayrkiis caabuddo adigo alla waa kala go'day xarig alla waa goy haddaad cid kale gargaar ka dalbato oo waxaad ka dalbaydaan ay yihiin wax rabbi maahan aan makhluuqu awoodin xarigii adiga rabbi ka dhe xiriirka waa jab wa as haada bayni wa bayn cabdi markaasaa rabbi yidhaahdaa weli cabdi maa sa'ala addoonkaygu wuxuu iga baryuu leey markaas hadda baryada ugu muhiimsaneeda addoonku inuu ilaahay baryo maxaa kuugu daran in ilaahay xaqa ku waafajiyay kaasaa kuugu daran ihdina siraada almustaqiim siraada aladiina ancamta calayhim hayri اlmaqduubi calayhim wala daaliin ilaahu jidka toosan oo jannada taga igu rid aad leedahay allow kaas igu toosi jidkii nabiyaalku qaadeen shuhadadu qaadeen sidiiqiintu qaadeen saalixiintu qaadeen allow jidka yahuud iyo jidka kiristaanka iga leexyaad leeda saasa leeda marka qofku markuu tukanayo rabbigiisu la koodaya rabbigiisu la koodaya ow amase waa shaku raawi wuxuu yidhi rabbuhu addoonka rabbigiis baynahu addoonka iyo wa bayna qiblati u dhexeeya lafdigaas qaala waxay yidhaahdeen wuxuu tusaa rabbi inuusan addoommada ka sarreey maxaa yeelay qiblada iyo addoonkuba rabbi udhexeeyaa marka waxaa laga qaada ayaa yidhahdeen inaan rab uusan ka sharin carshiga horta laba shayba waa inaad ogaataa labadaas markaad ogaatana haddaadan mucaanid ahayn waa fahmi kartaa qodob arrinta koobaad waxay ta diinka caqli laguma fahmo nabigaa lagu soo dejiyey diinka salawaat ullaahi wasalaamu calayh nabiguna saxaabaduu baray saxaabadu waa fasireen taabiciyaalkay u fasireen taabiciyaalkuna atbaacu taabiciinay u fasireen marka diinka lafdigiisa imanihiisaba waa la soo haray saxaabadii taabiciyaalkii atbaacu taabiciin saddexdii qarni ee nabigu ammaanay ee kayrka uga maqaati kacay hal qof oo yii ilaahay carsha kama sarreeya ma jiro ee dhammaan waxay dhihi jireen rabbi carshigu ka sarreeya bukhaari kitaabkiisa khalq afcaal cibaadka fiiri imaamu bukhaari wuxuu leeyahay iska daa muslimiin muslimiinta dhammaan iyo dhammaan xataa dadka kitaabka lasiiyo ahlukitaabka dhammaan waxay isku waafaqeen ilahay inu carsha ka saro de ka wa waa khalq afcaal ilaah ah. jahmiya tiri u le ilahay carsha kama sareeyo jahmiya yahuud iyo kristaan waa ka liita uu leeya bukhaari bal akhiya awaa-ishuu ku leey ah. jahmiya waa ka shar badanta yahuudda iyo kristaanka sababtoo ah yahuud iyo kristaan waa ka xishoodaan inay yidhahdaan alla addoomada ku dhexjirta waxay leeyiin alla waa ka sareeya carshi muslimiintoo dhanna waxay leeyiin alla carshigiisuu ka sarreeya jahmiya waxay tihi meel kasta alla jooga war war yahuud iyo kirishtaan waa ka shar badan yihiin uu leeyahay bukhaari imaamu daarami arad aljahmiya wuxuu leeyahay rabbi ma yaqaan qofkaan dhihin carshuu ka sarreeya rabbiga caabuda ma yaqaan uu leeyahay waana inaad taxaan rabbigaad caabuday imaamu shaafici ardadiisa ismaaciil ibnu yaxya almusani wuxuu leeyahay dhammaan culummadii tagtay dhammaan waxay ku itifaaqeen oo ku ijmaaceen ilahay inuu carshigiisa ka sareeyo xaafidu dahabi kun daliil ka badanaa kusoo arortuy ilahay inuu carshiga ka sareeyo kun ka badan aayaadka iyo axaadiista sheegaya alla carshiga ku sareeyo hal qof oo culummadii ka mida selafka iska daa wakti dambe slka waxaan ula jeednaa kuwuu nabigu yihi khayru naasi qarni dad waxa u qayr badan dadka waktiga degsay uma aladiina yaluunahum kuwa ku xiga alla qayrka ku xiga uma aladiina yaluunahum kuwa ku xiga waa saddexdii qarni nabigu waktiguu joogay sal اlahu alay slm saxaabadii taabiciyaalkii atbaacu taabiciin saddexdaas qarniya nabigu qayrka ku sheegay hal imaam oo ka mid ah oo yidhi ilahay carshiga kama sarreey ma jirto qof keeni kale ma jirto bal adugu labaatan maalmood qaaday soo raadi waa de hal mid laba lagaama rabo hal imaam oo a'immada muslimiinta ka mida oo yidhi ilaahay carshiga kama sarreey ma jiro laakiin ijmaacaad dhammaan kutubteeda waxay ku qori jireen rabbi carshiguu ka sarreeyo hadhowgaan abuur ha ku darin hadhihin carshigaa uu ku fadhiyo huy war kuma dhih war kuma dhih war waxaan ku yidhi ma dhagaadan lahayn carshigu ka sarreeya u fiirso hadal hadda wuxuu leeyahay anaa maqlayo dhegtaasan ku hoyo wuxuu yidhi carshigu inta ku fadhiisto uu jiiq jiiq jiiq hadda ka war iftiraaga calaamada ahlubidca wey ah, culamada muslimiintu waxay idhahdaan calaamada koobaadoo qofka ahlubidca lagu yaqaan waa been joog ah, calaamadaas aduu ka fiiriyey maba dhacaydo ahlubidc inay ka weydo calaamadaas ilin sida badan macnaha waa dhici kartaa dadka gaba laakiin aarka ahlulbidaca beenta calaamaday u tahay iyo iftiraaq soo ma jeed marka taas waa masalada koobaad masalada labaad qof kasta waa fahmi karaa adiga hortaada shaygaanu ku aadan yahay iyo waa kaa sarreeya iskama hor timaado haddana wuu taabsiina ma iska hor imaanayo allah wax lamido ma leh wax lagu shabahaana ma jiraan wuxuu doonuuna samayn karaa xataa makhluuqay dhici kartaa isagoo kaa saray inuu hortaada ku aadday waa makhluuqada iska daa allaha khaaliqa allaha khaaliqa isaga wuxuu doonu sameeya soo maa yafcalu maa yashaa laysa ka milihi shay wahuwa samiic albasiir laakiin makhluuqay suurtagal tahay inuu hortaada ku aaddayi kaana sarreeyo qoraxdu markay soo baxaydo xaggeeda u jeeso wejigayga ma ku aadanta ma kaa sarrayda mise waa kula simanta ma waa kaa sarrayda markay dhacayba aggeeda ujeesada markaatakaas ay ku aadanta casirka bacdi hortaaday ku aadanta adiga iyo waxay u dhaxaydaan meesha qoraxda u dhacda waana kaa sarayda waa makhluuqay ogow makhluuqay ka furtowda famaa balu khaaliq khaaliqa maxaad u malayn yafcalu maa yashaa war alla wuxuu doonu sameeye ya alla wuxuu doonu sameeye marka haddaad rabto caqiide nadiif ah dadku nabigu kayrka ku tilmaamay u laabo wixii waafaqa kayr wixii khilaafa waa la tuuro cidi kastaa ha tiran yaa yidhi la fiirin ma xaafid hebelaa yidhi aan la fiiray caalim hebelaa yidhi aan la fiiray waa la tuura wax allo wixii khilaafa diinkii nabigu ku sugnaa sala allahu alay diinkay saxaabadu ku sugnaayeen diinkay taabiciyaalku ku sugnaayeen diinkaas wixii khilaafa xaq ma noqon karaan maxaa yeele haddaan idhaahno waa xaq waxay noqonaysaa kuwa salluusanaa soo maa ilaa xaq laba maahan ah, xaq laba maaha waa mid marka masaladaas intaasan kaga wa qaala nebi moxamed wuxuu yidhi sala allahu alay wasalam ina axadakum qof idin ka mid ah idaa qaama markuu istaago fii salaatii salaadiisa dhexdeeda markuu istaago fa inamaa wax kale ma ahan yunaaji rabbahu rabbigiis ayuu la koodaa ow baynahu qof ow amase rabbu rabbigiis baynahu qofka iyo bayna qiblati intuu dhaxay buu ahaado falaa yabsuqanna yuusan candhuuf u tufin fii qiblati qiblada waa xaaraan ma banaana qiblada xaggeeda candhuuf loo tufo walaakin halkee u tufaa marka qofkii tukaya hadday candhuufu qabato see yeelaya walaakin can yasaarihi bidixda xaggeeda ha u tufo ow taxta qadamihi cagta hoosteeda ha ku tufo laba shay miduu rabu samayn karaa bidx in utug laakiin taasu goormay kuu suurtagelayda bidx waa markaad meelahaas banaanada kaligaa iskaga tukaydo laakiin saf haddaad ku jirto oo bidixdii qof kaa xigo hadda qofka kuma dufayo ee qofkii meel duura iskaga tukaa baadiye keligiis asagoo salaada ku jira uu leeyahay tug haddee saas maaha tug maaha xabadku waa inuusan qiblada ka leexan adoo sidaada aada madaxa lihin iska tufe baadiyaad joogtaa meel duuraad joogtaa bannaan bidixda qofna kaama xidho lugta hoosteeda laba shayba waa kuugu suurtowdaa adoo masjidkii jooga waa kuu suurtogeli kartaa laakiin waa masjid cara waa masjid caraa ah oon shabito ahayn oon gogon oolin maxaad samayn lugtaas saas ugu qoda bidixdaa fiiri waa ku tufe waa ku aas baadiye haddaad joogtana kuu suurtooda maxaa waa caro oodan salli kuma taagnin markaas caraad ku taagan caradaas sunta ugu qoday waa ku tusa waa ku aasa labadaas waray kuu surtaabe laakiin masaajidkan oo gogashu taallo macnaa waxaan ula jeednaa masjid kasta oo goguu taallo ama mutuleela ama shamiintaan maya kuma tufi kari cagta hoostaasaa ugu tufi mahalayne marka sidaas wey meelaha ay kugu surtaa waa halkaas uma akada mid saddexaada nabigu sheegay mid saddexaad oo hadda waaba halkaas midho midda hadda kuu suurtogeli karta masaajidka gogoshale halkaa midho dambaa kuu suurtogeli karta albaab kasta meeshii haddii lagaa xidho meela sharcigu kuu fura ah, waa kanaa uma akada nabigu waa qabtay darafa ridaa'ihi go-isii ama cimaamadiisii darafkeeduu qabtay saasuu darafka u qabtay fabazaqa fiihi canduufuu ku tufay warada waa ku eriyey bacduhu go-i gobolkiis calaa bacdin gobolka kale oo isku tira wa qaala wuxuu yidhi ow oh, yafcalu haakada hadduu rabana saasuu samayna marka markaad masjidkan joogto masjid gogolle macnaha masjid kastoo gogolle ama mutuleer ama shabintaa haa taa ku hartay labadii kale kuma banaan labadii kale kuma banaan labadii kale kuma banaan waxaa kaloo laga qaato xadiidkan laba shay sida xaafidku uu yihi afuufidda salaadda isagoo qofku jiro inuu wax afuufaa salaadda wa udhim xaylacmuufta ma tufi kartay xaakada waa afuufa o aad leeda sooma salaadda wax udhimi afuufiddaas labo khiiraxyadu salaadda wax u dhimi mahu ilaa xabadkii si xaakada waxa uu ugu keenay waa dhaqdhaqaaq la sameeyey iskama soo gelin af foog la waayo labadaas wax dhihi maayaan laakiin wuxuu ku daray shaaficiyaduna waa ku daraani fiiraxyada waa inaan xaraf laba xaraf ama xaraf madanu ka soo bixin oo kalaam aysan noqon hadal ila salaada hadal looma ogoleen ah. ayaga laftirkooda waxay yidhahdeen waa markaadan u dhib qabin ee eh, haddaad qiradii wadi weydo ee eh, riiraxyadii waa la ogoli dooaba xaraf baa ka soo bix ee eh, qirada la joojinma faatixadeed akri weyd ilaa adag laga xiyooto inta tiaad iska waxba dhimay waxaa kaloo xadiidka laga qaatay xaakada yacndhuufta qofka muslimka waa daahir xale nabigu maradiisa ku tufuulay din ah, waa daahir masaajidka hadduu caro yahay qofka candhuufta ku tufay horta masjidka kafaara gudu waa in la tiro hadduu dhulka yahay hadduu caro yahay waa in la aaso waa in la aaso wa saasuu xadiis kale nabigu ku sheegay kafaara gudku inuu yahay duu marka uu yahay laakiin mutuleel ama shamito ama se gogol uu yahay waa in laga suuliyo marka hore in lagu tufaado hadda waaba xaaraan rawa الbukhaariyu can caaishaةa radia allahu canha qaalat caaisha waxay tidhi kaana nebiyu nabigu wuxuu ahaa salى اllahu calayh wasalam yuxibu mid jecel atayamuna midigaysiga midigta inuu isticmaalo nabigu jeclaa mastadaaca intuu awoodo intuu awoodo maxaa soo haray hadduusan awoodin hadduusan awoodin waa labo xisan maba awoodo gacantii midigta ahayd waa jiis ama waa ka go-anta de bidixdu wax ku qabsana markaas cudurdaaru leey labo sharcan uusan u awoodin waa midda xaafidku sheegay sharcan waa maxeen masaajidkii uu ka baxaa lama midig lama isticmaali karo masaajidka markaad ka baxayda qabqabqab adoo lahabix diinka waa lagu dhaqmaa qofku waa inuu kraa diinkii kudhaqmidiisii waa inuu yahay qof kraya meehan a meehan u amr laakiin qof iska aailho maan oo iska socda haddaad noqoto diinkii ku dhaqmi maydid markaad baxaydo midigta lama bixi karo lugta ah bidixdaad ka bixina masaajid mas-uulsha markaad gelaydo bidixdaad la gelay harcan maba awoodid macnaha sharcigaan kuu ogolay haddaad diis iska siminaydo bidixdaad iskaga sime midigta maya haddaad kaadi iyo saxra iska tiraydo waa soo marna darsigeeni xalay bidixdaa isticmaaleen haddaad istajoogaydo bidixdaa isticmaaleen marka sharcan wa xisan wixii aan la awoodin maahana inta kale midigta loo isticmaala kaana nebiyu nabigu wuxuu ahaa sala اllahu calayhi wasalam yuxibu mid jecel atayamuna midigaysiga mastadaaca intuu awoodo fii shaanihi arrinkiisa kullihii dhammaantiisa fii uhuuri dahaaro qaadashadiisa markuu weyse qaadana gacanta midigtaahu mayra marka hore kadibu gacanta bidixdaa mayra lugta midigtaahu lugaha mayra kadibu lugta kaloo bidixdaa mayra markuu qubaysanayo waa nagii darsiga xala ku sharaxnay dhinaca midigtaahu biyaha ku shuba ah, markuu madaxa qooyo dhanka midigtaahu ku shuba dahaaro qaadashadiisa wa tarajuli shallaysigiisa markaa shallaysa soo bixi madax iska saar maa adiga waxaw qof muslimaha tahay tilaabtaad qaadayda waa inaad diinka waafaqda markaad shallada la soo baxdo dhanka midigtaad ka bilaabay nebi maxamed saasu ahaa sala allahu calay wasalam midig wa tanacuri kabta markaad gashaydo midigtaad ku bilaabay lugta midigtaaad gelinay markaad baxaydana bidixdaad ka bixinay midigtaa kuna horayda kuna dambayn doonta qofkii marka aan sunnada ku dadaalin haddii la yidhah masaajkan ka bax masaajkan ka bax lugtan bidixdaa had bixine marka koobaad bidix waa inay ka baxdaa masaajka kabtana midigtaad horgeline ma yaqaan meelu ka bilaabo qofkan sunada awal ku dadaali jira salaaduu isfiiri lugta bidix bixiyaa layleey kabna ma geli karti arsaan yeela u leey qof haddii saan yeelala waaba qof dadaalayo haddii kaleeto qabqabuhu iska baxaba waxaa la rabaa marka kabaha meesha dhigo lugta bidixdaa bixi hagelida kor saac midigtii soo bixi geli lugta midigtaa cagta markaad midigta gelido kadib bidixdii geli tartiibtaas u soco muslimaatay cibaada ku jirta adiga matid qof iska socdo wa tanacurhi markaa saas kulli dharka waa saas markaa sarwaal gasho dad qamiis gasho gacanta midigtaa la gelina lugta midigtaaha la gelina mar walba midig marka timaha la jara midigta ka bilow uu dhihi jira nabigu sal اlahu alay slm qofka tinta ka xira midig adi waxaa rabaa qof mar kasta digtoon inaad qof iska socdoo kaafila waa inaadan ahayn qof digtoon baraarugsan waa inaad si aad diinkii ugu dhaqan rawa الbخaariyu imaam الbخaarي wuxuu ka wariyey can kacb bni maliki radي الlahu canه kaana nebiyu nabigu wuxuu ahaa salى الlahu عalayه wasalam idaa qadima markuu ka soo galo min safarin safar bada'a bilmasjidi masjidkuu bilaabi jiray nabigu sala allahu calayh wasalam masaajidkuu bilaabi jiray markuu safar ka soo galo masjidku imaana waa ku tukaa fasallaa fiihi waa ku tukan jira waa sunnadii nabiga tanada marka qofku safar ka yimaad gurigiisa waa inuusan tegine masjidka tago ilaa qof kastoo muslima masaajidkana waa ku tukan jiray gurigana waa ku noolaa soo maaha baytulaahiga ku hormare beydkaaga ku hormari maydo labadan baydaad adiga meeshan ku leh masaajidkana waa ku cibaadaysan jirta kana waa seexan jirta baytulaahiga waa inaad ku hormartaa intaadan beydkaaga tegin nabiga saasu ah sunadii sal la salaad laba ragcana waa ku tukeen xaafid wuxuu yidhi imaam nawowi wuxuu yidhi salaadaas maaha taxiitu masjid waa laba ragcoo sunnaaho qofku markuu safar ka soo galo uu tukado oo masjidkana lagu tukado guriga laguma tukado wuxuu niyeysanayaa labadii ragco ragcatayn quduud labadii ragcoo soo gelidda inay tuu niyeysana taxiyatu masjidna markaasi uu noqonayo marka taasuna waa sunno kale oo qofku inuu nooleeyo la doonayo waana shukri hadda ilaahay baa ku nabad keena inaad shukridaa la rabo rawa الbukhaariyu can abi hurayrata radia allahu canhu ana rasuul اllah rasuulka ilaahi salى اllahu عalيه wasalam qaala wuxuu yidhi ina almalaa'ikata malaa'igtu tusallii way u ducayne calaa axadikum qof idinka mid ah maadaama intuu daa'im ku yahay fii musallaahu meeshuu ku tukaday alladii musallihii sallaa fiihu ku tukaday maa lam yuxdid intuusan xadainoo weysadu ka jebin taquulu malaa'igtu waxay leedahay allahuma akfir lahu lahu dembi dhaaf allahuma xamil lahu naxariis bukhaari wuxuu ka wariyay abi hurayra radi allaahu canhu rasuulka ilaah inuu yidhi salى اllahu calayh wasalam ina almalaa'ikata malaa'igtu tusallii waa u ducayne calىa axadikum qof idin ka mida maadaama intuu daa'im ku yahay fii musallaahu meeshii uu ku tukaday meeshii uu ku tukaday meeshu waxay noqon kartaa masaajidka meel ka mida waxay noqon kartaa guriga guriga waxaa ku tukanaya dumarkii waxaa ku tukanaya ragga cudurdaar kale oon masjidka imaan karin oo sharcigu u baneeyey guryaha labadaba musalihi waa soo gela dumarkii guriga ku tukada waa ku jira raggii oo cudurdaarka lahaana waa ku jira meeshuu ku tukaday qofku intuu joogo malaa'igta u ducayne waxay leedahay allahuma اqfir lahu ilah u dembi dhaaf allahuma arxamu ilah u naxariif laakiin maxaa loola jeedaa fii musallaa culummadu laba qowlay kaleyihin badanka culummadu waxay yidhaahdeen waa barkii uu ku tukaday oo ku sujudo ku rukuucay maalan guryaha waxaa sax ah sidii nabiga sala allahu alay waslm nadiisu ay ahayd sala allahu calayh wasalam meel lagu tukado in laga samaysto gabdhaha iyo ragga aan cudurdaar kale iyo salaatuleylka salaadaha kale sunnada iyo lagu tukado gurigu meel salaadeed waa inu leey meel salaada loo cayibo bay u suurtogelaydo dadka oo dadka u suurtogeli maydo dadka gobol waa ku celin ama waaba kirida laakiin qofka u suurtogelayo meel salaada inuu ka samaysto meeshaas uu ku tukaday qofku inuusan ka dhaqaaqin hadduu ka dhaqaaqo malaa'igtu ducada waa ka joojinay masaajidkana meeshuu uga tukaday waa inuu fadhiyo usan kale istaagin inta ka istaago meel kale waa inuusan tegin culimmada gobol saas yidhaaha haddii sidaas ay tahayna ayadu war ma qofku meeshuu ku tukaday hadduu fadhiyo salaada u tukadana ay sax aheedu leey ibn abi jamr salaadu qalad aheed mala inuu ku ducayno salaad saxaa tukatay martaad ku tukatayna waa fadhidaa ducadaa kuu sa malaa'igta ducadeena waa musajaabo oo waa la rajaynaya alcilmiga gobol waxay yidhahdeen war maye musallaha waxaa loo jeedaa meeshii salaada loo diyaariyey masaajidkaad ku tukatay masaajidkiiaad joogtaa kama aadan tegin ama meeshii fadhi ama meel kale ducadu waa ku soceen gabadhii waxay ku tukatay gurigeeda meel salaad loo diyaariyey meeshii meel kamid ahay joogtaa waa usoceen ducadu marka waa inaan musallaha laga bixin meesha salaada loo diyaariyey musallaha waxay yidhaahdeen waa makaankii salaada loo diyaariyey ee maaha meesha aad ku sujuuday maaha qowlkaasa culmada gabal ay yidhahdeen weliba xaafid ibnu xajar qowlkaas u iilanayo sharxa bukhaariga laakiin maadaama laysku waafaqsan yahay meeshaad ku tukatay haddaad joogto oo kan kala khilaaf ku jiro ixtiyaad waxaa fiican meeshaas inaad joogto hadaan markaas arrin kale kugu eg saasaa fiican laakiin sabab kaa goynayaa jira sabab kaa goynayaa jira ducada waa kanaan nabigu wuxuu hi maa lam yuxdid oo intuusan xadasin xadadku waa in aarya ka soo baxdo aaryada soo baxda ilaa nabigu sal اlahu alay waslam wuu fa ina almalaaikata tata'daa mima yata'daa minhu banu aadam banu aadamku wuxuu ku dhintooda malaa'igtuna ku dhintoobta weliba markaas nabigu wuxuu ka hadlaya urka daad markaa xadastay ee malaa'igtii waaba dhintayba aa lagu ducaynay daaba dhibay marka ducada waa lagaa goynay meeshaas waxay uga hadleen fuqahada muslimiintu sideeda masaajidka dhexdiisii qofki inuu ku xadao aarya uga timaad maxay tahay xukunkeedu shaaficiyadu waxay idhahdeen waa tarku owlaa in laga tagaa habboon ma dhihin waa xaram xataa waa karaahiye ma gelsin ah, war waa laga fiican yahay laakiin shaki male haddii dad muslima uu ku dhibtoonayo in dhibka dadka uu xarayn dadka in la dhibaa ma banaan ah, dadka in la dhibo day muxaqaq noqoto in dad muslimiin ku dhibtoonayaan ee dhibku ma banaana lama dhin kara waa iska mubaax ah, laakiin markaan dad ku dhibtoonayn markaas ayay tahay waa laga fiican sababta keenayda waa laga fiican inay yidhaahdaan oo aysan dhihin waa xaaraanna masaajidka marka waa la seexan jiray dad tiro badanoo wada jiifa inaan qofna wax ka imaanno ma badno taasaa keentay inaan in xaaraan laga leexdo la dhihin waa xaaraan marka waa laga fiican yahay haddaan dad ku dhibtoon haddaad dad dhibto in dadka la dhibaa hadde ma banaana dadka muslimiinta aan ula jeednaa in la dhibaa ma banaana روى البخاري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال صلى بنا رسول الله رسuلka aلاana تujiyey صلى الله عليه وسلم إحدىa صلاaتay الcaشhي galبka labadiisa saلaadood mid ka mida qoraxdu marka cirka dhexbartankiisa ka leexato ilaa ay dhacdaa la yidhi caشhi labada salaadood waa duhurka iyo casirka labadaas mid ka mid aha nabiguna tujiyo qaala iبnu sirin wuxuu yihi samaahaa salaada waa ii magacaabay abu hurayra miday aheed walaakina siitu ana anaa halmaamay sidaasay u ilaalinayaan diinka anaa halmaamaye abu hurayra waa uu ii sheegay asagu qaala wuxuu yidhi abu hurayra fasallaa binaa ragcatayni labada salaadood waa aafar ragcood duhurka iyo casirka mid kasta waa afar ragcood fasallaa binaa ragcatayni nabigu laba ragcuna tujiyey uma sallama waa salaamo naqsad salaadduu ka bax manaa wuxuu u qaatay inuu dhameeyey wuu halmaamay faqaama nabigu waa istaagay ilaa kashabatin tiir xaggiisa u istaagay tiirkoo macruudatin lagu dadbay filmasjid tiir oo masaajidka ku dadban oon saas u taagnayna dadban uu inta u tegey uu ku tiirsaday markaasuu inta saas yidhi oo labada gacmood faraha saas isku dhex geliyey oo calaacasha bidixdaa kor mariyey uu dhamanka midigtaana saaray arintaasu kani tuse waxay yidhahdeen culummadu qofka kaamilka ah ee iimaankiisa iyo taqwadiisu kaamilka tahay nuqsaanta cibaadadiisa gasha waa dareensan isagoo ogeyn xataa waa dareensan salaadii laba ragca maqantay mo mana xasuusto laakiin wa culaysu dareema culaysu dareema marka saasuu nabigu yidhi salى الlahu alيه waslm faqaama nabigu waa istaagay ilaa khashabatin tiin macruudatin lagu dadbay fi lmasjidi fatakac waa ku tiirsaday calayhaa tiirkiiu ku tiirsaday kaannahu waxaad mooddaa qasaan inuu calaysan yahay waa fakersan yahay inuu calaysan yahaad mooddaa nuqsaantaasaa naftiisu ay dareensaneen mana oga nuqsaantu meela ka jiro wawadacnadu waa saaray yaddow gacantiisa alyumna midigtaa calalyusraa bidix uu kor saaray washabaka waana isdhexgeliyey bayna asaabici farihiisa dhexdooda saas isku dhexgeliyey hadda haddaan casharka gelay saas inaa iha iima banaano qof ogaada ee casharkaan ku tusaalayna hayla salaada cishaa inaan tukana rabno qofka markuu weese qaato oo uu soo aado masjidka laga bilaabo ilaa salaadu dhammaato ma banaano inuu saas yidhaahdo hadduusan markaas darsi ku tusaalayn nabigu dadk waa ku tusaala jira markuu ku tusaalayna ma banaano weesada markaad weeso qaadataa laga bilaaba oo aad masjidka usoo dhaqaaqdo xaggiisa ilaa salaada aad dhammaydo ma dhihi kartid saas waxaa tusaya xadiiska abu daawuudka iyo tirmidi oo uu nabigu yihi salى اllahu calayه wasalam idaa tawadaأa axadukum faaxsana wuduu'ahu uma kharaja caamidan ila اlmasjidi falaa yushabikana yaday yuusan gacmaha isdhexgelin yuusan isdhexgelin saasuu nabigu sal اlahu alay slm fainahu fii salaatin qofku mar hadduu inta weyse qato masjidka aado salaaduu ku jira socodkan salaad ajarkeedu keena haddii marka waa mushabbah socodku salaadina waa mushabbahu bihi salaadu marka inaan saasaan la dhihin ayada dhexeeda waa min baab wla waaxra baba kasii daranta marka salaada dhexeeda in saas la yihahdo lama ogola marka waxaa isweydiin le nabiga salى الlahu alay wasalam hadda salaadii laba ragcuu tukaday laba dhiman sooma salaadii ku dhex jira ee muxuu sida u yimi ee ma oga inu salaad ku dhex jira sooma u haystaa inuu dhameeyey saasaa lagu ambaaraya inuu dhameeye u haystaa inuu u haystana hadeeraan ba hadalka nabiga ka arki doona insha allah salawaat ullahi wasalaamu calayh nabiga labadiisa dhaxmood intay sexgeliyey uu saas isu saaray washabaka waa isdhexgeliya bayna saabicii wawadaca wuu saaray khadahu dhamankiisa dhamankiisa daankiisa dhamanka alaymana midigtaa calaa dahri kafihi calaa cashiisa dhabarkeeda calaa casha alyusraa bidixda waa sidaas marka calaa casha bidixdaa dhabarkeeda uu daanka midigtaa saaray saas wakarajad way baxeen asarcaanu dadkii degdegi jira dadka masaajidka markii salaada la tukado dad degdeg u baxaa jira dadna way iska tasbiixsadaanoo waa iska tukadaanoo way iska sunnaystaanoo waa baaqa waa ka baxay haddii salaadii la tukaday xaaraan kuma dhicin ogaada wax xaaraana kuma dhicin haddii salaaddii la tukado mid tuugsanaya istaagay markaasu wuxuu rabaa dadka inay sadka tegi bal qofkaas fiiriyo dulmigiisa bal waxaas fiiriyo dadku inaysan ka cararinu rabaa oy meesha u joogaan uu tuugsado markaasuu yidhi hadda ka hor aanin nadar galay shardiguu galay wuxuu nadar ku galay sadaqo inuu shaydaan siiyo haddii ilaahay dantiisa u oofiyo ilaahayow dantaas haddaan ii guddo shaydaan aan sadaqa siina uu yidhi dantiisii alla u guday nin shiiqu u yimid oo shiiqoo nadaraan gala waxaa nadar ku gala ilaahay hadduu dantayda ii gudo inaan shaydaan sadaqa faraha ka saaro sadaqadii waa tan aaw shaydaan nin jooga shiiqiyaa wuxuu u fadwooday kii tuugsa ayaa sheegay wuxuu yidhi masaajid salaada laga baxay banaanka istaag kan ugu horeeyo soo baxa si waa kaasaa shaydaan <laughs> dadkii qof walbaaba salku muta oo jir balkan ugu horreeya ha noqoy isiiya isiiya isiiya u leey bal fiil waxaas <laughs> meeqa dembi u ah meeqa dembiu ku jira kow ma bannaan tahay nadar inuu ku galo shaydaan in wax la siiyo haddii qofka jahli ku jiro oo uu nadar ku galo oo yidha ilaahay nadar waxaa shaydaan aan wax siiyo nadarkaas in la oofiyaa ma bannaanta ma bannaan waa xaaraan nabigu wuxuu uhi ma nadara an yacsiya allaha falaa yacsi qofkii shardi ku galay inuu ilaahay caasiyo yuusanada kaas oofiy iri mashiiq loo tagaa yidhi shaydaan sadqaha la siiyo been badana iri midda labaad dembiga kale qof muslima oo masaajidka ku tukaday uu leey waa kan shaydaanka bal dembiga kale fiiri intaas wuxuu yeelayaa haw xalgu siiyo maxay adduunya dabdab ku rid waa midii tahriib keentay marka dadka baxaa waa un laga ajar badan haddi dadka haya ajar badan laakiin ma dembaabi bal nabiga inta salaada bixiyayuu deg deg maalin u baxa bal fiiriya arrin muhiimo jirtuna u baxay soo ma jeed marka wakharajad way baxeen asarcanu dadka degdega min abwaabi اlmasjidi masjidka albaabadiisii ka baxeen faqaaluu waxay yidhahdeen qasurat الsalaa salaaddii waa la gaabiyey malaha waxay yidhahdeen afartii ragca labaa laga dhigay labadii kale ilaahay waa naga riday Ah. ya la riwaayadaha garan ahaan waxay leeyihiin istifaamay ka dhigaya aqasurati sala warma salaadiyaa la gaaro laba ragcawaata la tukaday su ahaan wa fi lqowmi qoomka nabigu tujiyey abubakrin ayaa ku sugnaa wa cumaru ayaa ku sugnaa fahaadaa way ka hibaysteen an yukalimaahu nabiga inay la hadlaan nabiga siday uga hibaysan u jeclaayeen u weynan jireen inay la hadlaan waa ka hibaysteen waa wa fi lqowmi ragga nabigu tujiyey rajulu nin ayaa ku jiray rajulkoo fii yadayhi gacmihiisa duulun dhirir ku sugan yahay nin laydhaha gacma dheere ninkaasaa ku jiray ninkoo yuqaalu lahu la yidhaah dulyadayn gacma dheere qaala ninkiyaa wuxuu yidhi yaa rasuulalahi rasuulka ilaahayo anasiibta maadaa halmaamay am qasurati salaatu mase salaadiyaa la gaabiyo ilaahayaa laba ragca ka riday salaadiya laba laga dhigay qaala nabigu wuxu uhi lam ansa ma aanan halmaamin walam tuqsar lamana gaabin hadal maxduufaa ku jira meesha oo macnuu ku xidhan oo waa maxeen fii dannii wa cilmii wa aniga siday ila tahay ma aanan halmaamin mid wuu hubaa midna wuu malo fiiri inaan la gaabin waa u ogi maxaayle waxyi loo soo dhiibay nabigu ma halmaamo diin ilaahay soo dhiibay dhex kuma halmaamo ma banaano inuu halmaamo ma naqci weligeedba laakiin shayga uusan xasuusan waa halmaansanyi marka waa maxeen lan ansa ma aanan halmaamin fii danni aniga sida ilata waictiqaadii oo aan aaminsana ah. ma aanan halmaamin walam tuqsar lamana gaabin ayada tan waxa wey waa saas markuu saas yidhi ninkii yidhi <laughs> alla ila waa halmaamay ah. waa aad halmaantay faqaala nabigu wuxuu dadkii kalu weydiiyey hadalkan salaadii ana lagu jira o laba ragcaa la tukaday ama waa duur ama waa casr labaa dhiman faqaala nabigu wuxuu hi akamaa yaquulu dulyadayn sidaa dulyadayn sheegaya miya arrintu oo salaadiya qayb maqanta faqaaluu dadku waxay dhaa nacam haa waa mid hadal bu waxaasna waa wada hadal salaada dhexdaa lagu wada hadla culummada markaa labay ugu kala qaybsan yihiin bedelkoodu shaaficiyadu ka mid ta waxay leeyiin hadalkaas hadda ma banaano hadalkaas hadda ma banaano laakiin maalikiyada a'imo badan oo ka mida waxay leeyihiin waa banaanyah haddii si kale loo xasuusin waayo imaamku hadduu wax halmaamo subxaan allah yaad leedahay laakiin subxaan allahi markaa tira hadduu ku fahmi waayo subxaan masalan qofkaanu wuxuu ka tegey rukuuc subxaan allah yaa tirisu waa sujud subxaan allah yaa tirisu waa istaag inaad tahay waa rukuucaan maqan salaada ku adka hayla intaas ma ku burayo hayla waa maslaxadii salaada laakiin shaaficiyadu ma ogolo laakiin xadiidka firi fataqadama nabigu waa hormar maba soo bilaabin salaadii labadii ragcahoo la tukadaan labadii kale lagu daro maxaa yeele hadalkan la hadlaayey limaslaxati salaa u ah fataqadama nabigu waa hormaray fasallaa wuu tukaday maa taraka wixii uu ka tego labada ragxo ahaa uma sallama waa salaamo naqsaday uma kabara sujuudu sahwigii salaamta kadibu la yidhi marka qofku salaadii wax ka dhiman yihiin hadduu salaamo naqsado oo uu markaas xasuusto oo intii kale la yimaado sujuudu sahwigu waa ka dambeeya salaamta markaas shan suuraa nabiga ka sugan oo qaarna ka horeeyo sujuud salaam naqsiga uu ka horeeyo qaarna uu ka dambeeyo inta nabiga ka sugan sidii nabigaa la yeelay inta kale culummadu waa isku khilaafsan yihiin qaar waxay leeyihiin waa salaamta kahor qaarna waxay leeyihin waa salaamta kadib qowlka raajixa waa labadaba inay bannaan yihiin laakiin midii nabiga ka sugan sidii nabigaa la yeelay sal allahu alay a sida tanoo kale laba ragcoo kaa dhimanaad salaamo naqsata waa xasuusatay labadiiaa tukatay salaada inta ka baxdaad kadib suusahwiga la imaanay laa waa sida nabiga sal allahu calah wasalam uma kabara allahu akbaru nabigu yidhi wasajada waa sujuuday misla sujuudii sujuudiisii mid la mida ow adwala ama midka dheer uma rafaca kor usoo qaaday ra'sa madaxiisa oo allahu akbaru yidhi waa fadhigii labada sujuudood udhexeeyey uma kabara kadibu allahu akbar yidhi wasajada waa sujuuday mila sujuudii sujuudiisii mid la mida ow adwala midka dheer uma rafaca kor usoo qaaday ra'sa madaxiisa wa kabara allahu akbaru yidhi fa rubamaa waxaa la arkaa sa'aluuhu inay weydiiyeen uma sallama kadib nabigu masalaama naqsaday fayaquulu wuxuu dhahayey nubitu waxaa la ii sheegay waxaa dhahaya ibnu siriin waxaa la ii sheegay anna cimraan ibna xusayn qaala inuu yidhi uma sallama waa salaamo naqsad kadib waa salaamo naqsaday nabiga sala allahu calayh wasalam maadaama sujuudu sahwigu ka dambeeyey salaamtii ayadana salaamay leedaha marka wallahu subxaanaه wa taعalى aclam slى اllah وsلم وbaaraka عalى nabiyina md